بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jirnay matnigii طaxaawiyada qaala الإimaamu طaxaawiyu raximah اllah wanuxibu أصxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh waslm wuxuu yidhi sheikhu wanuxibu waxaanu jecel lahay asxaaba rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh waslem saxaabadii nebiga waanu jecel lahay walaa nufridu fii xubi axadi minhum walaa nufridu kuna waxa weeye talax tegi mayno fii xubbi axadin jacaylka aanu jecel lahay mid oo minhum ka mida saxaabada walaa natabara'u kamana beri noqonayno min axadin mid oo minhum saxaabada ka mid ah ka beri noqon mayno ee saxaabada dhammaantood waa jecel lahay wanubqidu waxaanu nacaynaa oo u cadhoonaynaa man yubqiduhum cidda u cadhoota saxaabada annaguna waa u cadhoonaynaa waa nacaynaa wabikayri alkhayri yadkuruhum waxaan khayr ahaynna ku sheeg sheegta cidda saxaabadii u cadhoota ee waxaan khayr ahayn khayr ahaynna ku sheeg sheegtaa annaguna waa nacaynaa waa u cadhoonaynaa kumana sheegayno annagu saxaabada ilaa bikhayrin khayr waxaan ku sheegi waxubuhum jacaylka la jecel yahay saxaabadu diinun wa iimaanun wa ixsaanun jacaylka saxaabada la jeclaadaa waa diin weeye ilaahay baa looga diin dhiganaya wa iimaanun waa iimaan weeye wa ixsaanun waa samafal iyo wanaag wa buqduhum nacaybka la saxaabadana kufrun waa gaalnimo wa nifaaqun iyo nifaaqnimo wa tuqyaanun iyo xadgudub wanuhbitu waxaanu sugaynaa alkhilaafata khilaafada ayaanu sugaynaa bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay debadii khilaafada ayaanu sugaynaa awalan ugu horeyn liabi bakrin asidiiq waxaanu u sugaynaa khilaafada ugu horeeyey abu bakar asidiiq radia allahu canhu tafdiilan fadlitaan waxa weeye la fadilayo lahu abu bakrin iyo wa taqdiiman horumarin laga hormarinayo abu bakar calaa jamiici اlummati ummadda oo dhan laga hormarinayo oo ummaddan oo dhan waxa ugu fadli badnaa abu bakar sidaa daraaddeed cid ka mudnayd inuu ummadda hogaamiyo ma jirin uma licumara bni اlkhaaab cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu ayaa ku soo xigay uma licumaana radia allaahu canhu cumaan baa ku soo xigay uma licaliyin bni abi aalibin cali bni abi aalib baa kii afraad ahaa wahum alkhulafaau araashiduuna waa khulafadii kuwaysaga waxa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam madaxtinimada uga dambeeyey ee waxaweeye ee isku ee hanuunsanaa wala'immatu almuhtaduuna waana waxa weeye hanuunsanaa wa ina alcasharata tobankii waxaanu kaloo ictiqaadsannahay ina alcasharata tobankii amaanu odhanaynaa waxaad ku cadfaysaa naquulu fii towxiid illaah wa ina alcasharata waxaanu kaloo odhanaynaa tobankii aladiina kuwaasoo samaahum rasuulu ullaahi sala allahu calayhi rasuulku uu magacaabay nashhadu lahum biljanna waxaan uga markhaati kacaynaa kuwaas jannada ayaan uga markhaati kacaynaa calaa maa shahida lahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sidii uu uga markhaati kacay nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaanu annaguna uga markhaati kacaynaa wa qowluhu nebiga hadalkiisuna alxaqu waa mid xaqa weeye wahum tobankaasi abuu bakrin وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وطبنكا أبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وأمدا أمين كيدوي سيدو النبي كسفيي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين إلهي دمان تودبا رالها كالنقضين waman axsana kii wanaajiya alqowla hadalka laga odhanayo fii asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saxaabada nebiga hadalka laga odhanayo qofka wanaajiya iyo wa aswaajihi nebiga sala allahu calayhi wasalam aswaajtiisii iyo dumarkiisii hadalka laga odhanayo qofka wanaajiya iyo wa duriyaatihi duriyadiisii tafiirtii nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwii u iyo kuwii u dhalay kuwii ay sii dhaleen faatima oo kale dee xasan iyo xuseen iyo kuwa ay dhashay waa duriyadii nebiga sala allahu calayhi wasalam qofkaa wanaajiye hadalka uu ka odhanayo saxaabada nebiga iyo aswaajtiisii iyo duriyaddiisii faqad beri'a min annifaaqi xaqiiqaykaasi wuxuu beri ka noqday nifaaqnimadii beri buu ka noqday waa sheekhu raximahullah wuxuu ka warramayaa ahlu sunnaha waxay ka aaminsan yihiin saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam waana usuushii ictiqaadka ee ay isku khilaafeen ahlu sunna iyo ahlu bidaaca ay ku kala tageen ayay ka mid tahay awalan saxaabi waxaa la yidhaahdaa man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalam mu'minan bihi man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalam mu'minan bihi qofka nebiga la kulmay isagoo rumaysan qofka nebiga la kulmay man laqiya nabiya sala allahu calayhi wasalam mu'mina bihi wamaata calaa dalika iimaankaana ku dhintay intuu nebiga la kulmay isagoo mu'min ah oo rumaysan buu nebiga la kulma deetana wamaata calaa dalika iimaankaana hadhow uu ku dhintay walow takhallalat riddatun cala alasaxi hadday doonto mar dhexe riddaba ha soo yaro gasho oo mar dhaxo haba ridoobo laakiin hadduu markuu nebiga la kulmayna iimaan kula kulmay markuu dhimanayeyna iimaankii ku dhintay waxa weeye suxbadaa waa helaya waa saxaabi ayaa la odhanayaa waxa weye qofkaasi saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam waa afdalu waxa weeye alumam afdalu hadihi alumma horta way yihiin ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam cidda ugu fadliga badani waa saxaabadii nebiga sala allahu calayh wasalam qowlan waaxidan bal ummadaha ilaahay abuuray oo dhan umamka ilaahay soo waxa weeye kownkan ku abuuray oo dhan marka nebiyada laga reebo saxaabada nebiga ugu fadli badan sala allahu calayh wasalam taa waxaa laga deliishanaya qowluhu tacaala hadalku alla yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummaddeennan waxa la yidhi waxaad tihiin ummadaha oo dhan ummadda ugu khayrka badan leh ayaa ummaddeenna lagu sheegay nacam dee ummaddeennana waxaa ugu khayr badan saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi qarnii waa kii nebigu yidhi dadoo dhanba waxaa ugu khayr badan qarnigayga waa qarnigii saxaabadu noolaayeen idan halkaa waxaa ka soo baxday waxa weeye saxaabatu rasuuliillaah inay yihiin ummadihii ilaahay soo saaray oo dhan ummad waxa weeye kuwa ugu fadliga badan leh saxaabatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam iyagoo dhulka korkiisa jooga ayuu ilaahay raalli ka noqda laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه iyagoo arlada korkeeda jooga ayaa ilahay raalli ka noqday subxaanahu wa tacaala qaarkoodna uu jannagu waxa weeye loo sheegay inay janno gelayaan iyagoon dhimaninba ayaa janno loo sheegay nebiguna wuxuu yidhi xadiiska saxiixaynka khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dad waxa ugu khayr badan waxa weeye qarniga aan joogo buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam deetana waxa ku soo xiga qarniga kusii xiga deetana waxa kusii xiga qarniga kusii xiga idan waa waxa weeye dadka ugu fadliga badan leh ilaahay subxaanahu wa tacaala ciduu abuuray sidaa daraaddeed ahlu sunnuhu waxay leeyihiin saxaabada nebiga dhammaantood waa jecel lahay dhammaantood waynu jecel lahay oo cid aynu waxaweeye ka beri noqonaynaa ma jirto jacaylka aynu jecel lahayna ku talax tegi mayno waxaa ula dinayaa sheekhu raximahullah qolyaha loo yaqaano annawaasib daa'ifo ama koox ahlubidaca ka mid ah ayaa waxaa la yidhahdaa nawaasib nawaasib ayaa la yidhahdaa nawaasibna wax lagu bixiyey liannahum nasabuu alcadaawata liahli beyti nebiyi sala allahu calayhi wasalam waxay u dhidbeen oo u taageen cadaawadda ay colaadinayaan ahlu beytka nebiga sala allahu calayhi qoladaasi waxay ka beri noqdeen aalubeytka nebiga oo ay colaadinayaan oo nawaasibta qolo kale oo rawaafid la yidhaahdo alraafidatu iyaguna cagsigay sameeyeen waxay sheeganayaan aalubeytka nebiga inay jecel yihiin laakiin saxaabada intii kale soo hadhay oo dhan way ka beri noqonayaan wayna gaalaysiinayaanba abubakar iyo cumar ha ugu horeeyaan abubakar iyo cumar ha ugu horeeyaan iyo labadoodii hablood ee nebigu qabay sala allahu calayhi wasalam caaisha soo ina abubakar maaha xafsana soo ina cumar maaha way gaalaysiinayaan badday ku darayaan raafidadu haddaba waa ummahaat lmuminiin waa aswaajtii nebiga sala allahu calayhi wasalam raafida la ydhahdayo culimadu way gaalaysiiyeen sharkoodu ma yaraa saxaabadii nebiga oo dhan bay gaalaysiinayaan waxay ka soo reebeen aalu uun oo ay leeyihiin waan jecelahay kuwaa mana jecla aalu beytka nebiga sala allahu calayh ee iyagaa sheeganaya waxay ku talax tageen jacaylkay jecel yihiin markaasaa cali bni abi aalib waxay dhaafiyeen xadkiisiiyo waxay ka dhigeen ilaah bay ka dhigeenba xaddul uluuhiya bay gaadhsiiyeen cali oo nool waa kii cali intuu godo waaw inuu qoday dab ku shiday waa kii gubay gebigoodiiba kii ka noqdana waa laga daynayey kii ka noqon waayana ay idhahdo ilaah baa tahaynaa dabku ku ridayey cabdillahi bni cabbaas iyo saxaabada qaarkood dee laayo oo waxa weeye nimankan laayo laguma diidin laakiin inuu dabku gubo ayaa nowcan maa saxaabada qaar ku khilaafeen laa yucadabu binnaar ilaa rabu nnaar naar kuma cadaabo ilahay umbaa naar ku cadaabaya dab marka dabka uu ku gubeeyey ayuunbay ku inkireen saxaabada qaarkoode laakiin la laayo nimankaas waxa weeye taa laguma diidin cali eh, bn abi aalib radi allahu tacala saxaabada nebigu sala allahu calayhi wasalam dhammaantood waa ahlu fadlin fadligaana way leeyihiin cid fadligooda gaadhaysaana ma jirto ummadii ka dambeeyey laakiin iyaga laftooda way kala fadli badan yihiin afarta khulafaa raashiduun la yidhaahdo ayaa ugu fadli badan saxaabada nebiga abubakar baa ugu horeeya cumar baa ku xiga cumaan baa ku xiga cali baa ku xiga afartaasaa ugu horeeya waxaa ku xiga baqiyat alcashara alcasharatu almubashiruuna biاljanna tobanka la ysku yidhaahdo afartaa marka laga reebo lixda soo hadhay ayaa ku xiga lixdaa iyaga lama kala fadilo oo lama yidhahdo kaasaa ku shana kaanaa ku lixa kanaa ku toddoba lama yidhaahdo ee lixda soo hadhay waxaa la yidhaahdaa afartooda iyagaa ku soo xiga waa cabdiraxmaan bnu cawf alxata iyo waxaw abu cubayd sacad iyo saciid iyo iyo zubayr bnu cawaan lixdoodaa weeye waxaa ku soo xiga xagga fadliga marka laga warramayo ahlu beder saxaabadii beder ka qayb gashay ayaa ku soo xiga iyaguna agga fadliga tobanka ahlujannada jannada loogu bushaareeyey marka lasoo dhaafo waxaa ku soo xiga xagga fadliga asxaabu beder ayaa ku xiga iyagana marka laga yimaado waxaa ku xiga ahlu baycati ridwaan cala alqowl araajix qaar ka horraysiinaya waxa weeye asxaabu luxud laakiin ahlu baycati ridwaan ayaa ku soo xiga ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu laqad radya allah can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati kuwii geedda nebiga geedka hoostiisa nebiga kula bayactameeyey ee baycada kula galay kuwaasaa ku soo xiga ahlu baycati ridwaan baa loo yaqaanaa kadibna waxaa ku soo xiga waxa weeye kuwii nebiga rumeeyey sala allahu calayh wasalam ee jihaaday qabla alfatxi sulxu lxudaybiya hortii waxa weeye fatxiga waxaa loo jeedaa sulxulxudaybiya ayaa loo jeedaa hortii kuwii islaamay ee nebiga la jihaaday ayaa waxay ka fadli badan yihiin bacda alfatxi kuwii waxa weeye rumeeyey jihaadkana nebiga kala qayb galay sala allahu calay wasalam kadib guud ahaan waxaa la kala fadilaa muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriintu way ka fadli badan yihiin ansaarta dhowr sababoodba way kaga fadli muhaajiriin iyo ansaar marka qur-aanka la sheegayo muhaajiriintaa la horaysiiyaa muhaajiriintaa la horaysiiya wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim muhaajiriintaa la horaysiiyaa waa sabab waa midda kale eh dee nebiguwa muhaajiriintuu ka mid yahay oo alcasharatu almubasharuuna biljanna waa muhaajiriintii marka muhaajiriintu way ka fadli badan yihiin ansaartii waa midda saddexaade muhaajiriintu waxay kulansadeen hijirada ay nebiga la soo hijroodeen oo arrin waxaweeye fadlile ah iyo nusrada nebiga ay u nusreeyeen sala allahu calayhi wasalam labada arrin bay kulansadeen ama alansaar iyagu nusradu bay haystaan gargaarkay nebiga u heliyeen sala allahu calayhi wasalam unbay haystaane dee hijro ma haystaan arrinka waa lagu dheeryahay saa daraaddeed almuhaajiruun way ka fadli badan yihiin saxaabada ansaarta la yidhaahdo way ka fadli badan yihiin walaa nufridu fii xubi axadi minhum waynu sheegnay waxa uu sheekhu sheegayaa uluwi in lagu sameeye iraaq uluwi in lagu sameeyo xubbiga saxaabada la jecel yahay waxa sida ay ku sameeyeen qolada raafidadu ee sheeganaya inay cali bni abi aalib jecel yihiin waxa weeye ma jeclee ilaahnimay gaadhsiiyeen ilaahnimo ayay gaadhsiiyeen quluwigana ilaahay subxaanahu wa tacala waa inoo diiday quluwiga iyo wax lagu talax tago ayuha aladiina aamanuu yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum laa taqluu fii diinikum diintiinna quluwi samaynina oo ku talax tegina walaa min axadi minhum taana wuxuu sheekhu ishaarayaa wuxuu ku radinayaa rawaafida iyo kuwa la ah ee ka beri noqonaya saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam badankooda way ka beri noqonayaan oo way gaalaysiinayaan cidda saxaabada nacda waa nacaynaa wuu yidhi sheikhu waxaan khayr ahaynna ku sheeg sheegta annaguna saxaabada waxaan ahayn khayr ahayn ku sheegi mayno saxaabada waxaa jirtay wakhtiyadii dambe waxbaa dhexdooda ka dhacay fitan baa dhacay fitan ayaa dhacay wakhtiyadii dambe cali bn abi aalib iyo mucaawiye iyo saxaabadii kale taa lafteeda culimmadu waxay yidhaahdaan waxa weeye arrimaha saxaabada ka dhacay ma dhex dabaalanayno dhexgeli mayno a'immada qaarkood marka la weydiiyo waxay odhan jireen tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum laakiin in lagu dhaleeceeyo oo saxaabadii qaar waxa weeye lagu fisqi xukmiyo ama lagu gaalaysiiyo waxa weeye sax maaha labada qolo qolo unbaa saxsanaa qolona way qaldanaayeen qoladii saxsanaydna ajarkooda way leeyihiin qoladii qaldantayna ajar bay iyaguna leeyihiin oo ijtihaadka wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam mujtahidku hadduu ijtihaado ama ninka xaakimka ahi hadduu ijtihaado oo masale ka ijtihaado hadduu ku asiibana laba ajar buu leeyahay hadduu ku khaldamana hal ajar buu leeyahay hadduu ku khaldamana hal ajar buu leeyahay halka ajar muxuu ku helay waa liajli اlijtihaad ayuu ku helay marka saxaabada wixii ka dhexdhacay markii dambe wakhtiyadii dambe oo dagaaladii iyo fitankii ah taa lafteeda dhex geli mayno oo waxa weeye gacmo afkaynaynu ka haysanaynaa ayay ahlu sunnuhu ay qabaan oo aaminsan yihiin xubbiga saxaabada la jeclaada waa diin iyo ixsaan iyo iimaan iimaan baa lagu helayaa iyo ziyaadatu iimaan nacaybka saxaabada la necmaadana waa gaalnimo iyo duqyaan iyo waxweeye nifaaq kadib wuxuu sheikhu ka hadlay raximah khilaafada inaanu sugayna buu yidhi sheikhu nubit alkhilaafata bacda rasuuli اllahi sala اllahu alayh wasalam oo alkhulafaaءu اlarbaca abu baa ugu horeeyey abu khilaafada wuxuu ku helay waxa weeyaan binasin ayuu ku helay culamada qaar saasay yidhaahdeen oo nebigaaba dee sii sheegay abubakar inuu khilaafada qaban doono binasin naskaasi ama ha la yidhahda waa nas khafiya oo qarsoon oo laga fahmayo qaarna ha yidhahda waa nas waxweye sariixa ah waxaa ka mid a axaadiista laga fahmay haddii nebigu dhinto khilaafada inuu abubakar qabanayo xadiiska saxiixa ku jira bukhaari iyo muslim gabadh baa nebiga u timi sal اllahu alayh wasalam atat imra'at annabiya sal اllahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu amray inay ku soo noqoto markaasaa waxay tidhi ara'ayta in ji'tu falam ajidka rasuulki ilaahay waxaad ka warantaa haddii aan kuu imaado oo aan ku waayo inmaala dee nebigu uu dhiman kara sal allahu alayh wasalam haddii aan imaado ila adiga yidhi igu soo noqee haddii aan imaado oo aan ku waayo ka waran oo aad dhimato wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam in lam tajidiinii fa'tii abaa bakrin haddaad aniga i weydo abuu bakar u tag buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waxay culimmadu yidhaahdeen waa ishaara tilmaamaysaoo laga qaadanayo khilaafada abubakar inuu lahaa markuu dhinto nebigu sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ah waxa weye nebiga markale waayo abubakar buu nebigu odhan jiray tuji ummadda nebigu wakhtiyada qaar waxa weeye oo aanu saxaabada tujinin abubakar buu amray muruu abaa bakrin abubakr amra buu yidhi nebigu sala allahu calayhi dadka ha tujiyo iyana waa arrin kale oo laga qaadanayo abubakr inuu khilaafada leeyahay bacda nebiyi sala allahu calayhi wasalam way ku jimaaceen inuu abubakar khilaafadii leeyahay way ku jimaaceen waxayna odhan jireen radiyaka rasuulu llaahi sala allahu calayhi lidiinina rasuulka ilaahay baa wuxuu raalli kaaga noqday diinteeda inaad tujiso oo aad madax nagu noqoto waxa weye diinteeda rasuulka raalli kaaga noqday alaa nardaaka lidunyaana miyaanaan raalli kaaga noqonaynin inaad adduunyadaydana noo hogaamiso hadduuba diintiiba waxa weye rasuulku raalli kaaga noqday inaad noogu noqoto oo adu aad na hogaamiso inaannu adduunyadeedana hoggaan kaa dhiganno miyaanaan raalli ku noqonaynin sidaasay saxaabadii isku waafaqeen dhammaantood abubakr khilaafada inuu qabto cumar baa ku xigay dardaaran uu abubakar u dardaarmay ayuu cumar khilaafada ku qabtay wa biijmaaci asaxaabati saxaabaduna ay isku waafaqeen cumar inuu khilaafada qabto uuna ahaa cidda ugu fadli badan ummaddan bacda abi bakrin marka abubakr laga yimaado cumaan baa ku xigay cumaanna cumar umuu dardaarmin ee khilaafada wuxuu u dhiibay tobankii jannada loogu bushaareeyey intii dhimatay mooyaane intii soo hadhay ayuu yidhi lixdiinaasi ka taliyey arrinka oo ay ku jiraan cumaan iyo calina ay ku jiraan ayuu yidhi cidda talada qabanaysaa intiinaas arrinkuu yeelaa ka tashada asxaabu shuuraa ayaa la yidhaahdaa cumar baa magacaabay asxaabu shuuraha lixdoodii waa gaar isu baxay arrinkii inay cumaan u dhiibaan taladii oo cumaan lala baayactamo ayaa qaraar lagu soo saaray sidiibaa cumaan ku noqday madaxii waxaweye muslimiinta cumaan markuu dhintayna cali bin abi aalib radi allahu tacaala canhu ayaa lala bayactamay markaasaa fitnadii dhacday waxaweye cali bin abi aalib khilaafada uu qabtay oo ay saxaabada qaarkoodii waxaweye inay la bayactamaan waxaweye ay u iman waayeen marka khilaafada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee markuu ka tegey sidaasay ahayd oo afartaa khulafaa raashiduun ayaa waxa weeye isaga dembeeyey wuxuu kaloo shiiku yidhi wain alcasharata aladiina samaahum rasuulu llahi sala allahu calayh tobankii uu nebigu jannada uga markhaati kacay annaguna waan uga markhaati kacaynaa sidaa nebigu uga markhaati kacay sala allahu calayh dhammaantoodna waa ahluljanna dhammaantoodna waa ahluljanna qowlka nebiguna waa xaq sala allahu calayh tobankii saxaabi ayuu shiikhu markaa tirtiriyey oo tobankiiba inoo sheegay waxaa ka mida ah abu cubayd ibnuuljaraax oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wasfi gaara siiyey uu yidhi amiinu haadihi اlumma markii nebigu sala allahu calayhi wasalam heshiiska la geliyey ahlu najraan qoladii gaalada ahayd ayuu heshiis la geliyey nebigu sala allahu calayh wasalam dabadeetana wuxuu ku faral yeelay nebigu inay jizyada bixiyaan jizyada iyo gibilka inay bixiyaan buu ku faral yeela deetana waxay ka dalbadeen inuu u soo diro nin aamina oo jizyada waxaweeyde ka soo qaada ay u soo dhiibaan fakhtaara abaa cubaydata nebigu wuxuu doortay abaa cubayda ayuu doortay inuu u diro oo ka soo qaado jizyadii markaasaa wuxuu yidhi nebigu la ubcaanna calaykum xaqa amiinin deetana nabigu saasuu ku diray abaa cubayda amiinu hadihi اlumma ayaan la odhan jirin kadib wuxuu sheekhu yidhi waman axsana alqawla qofka wanaajiya hadalka uu ka odhanayo saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo dumarkii nebigu qabay sala allahu calayhi wasalam iyo durriyaddii nebigu ka tegey saddexdaa qoloba qofka wanaajiye hadalka uu ka odhanayo qofkaasi nifaaq waa ka aswaajta nebiga sal اllahu calayhi wasalam waxay ka mid yihiin aalubeytkii nebigaay ka mid yihiin aalubeytkii nebiga ayay ka mid yihiin oo ay kow ka yihiin inamaa yuriid اllahu liyudhiba cankum اrijza ahl اlbeyti kuwa lala hadlayay waxay ahaayeen aswaajtii nebiga sal اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sheekhu alimaamu طaxaawiyu raximah اllah waculamaءu الsalafi min الsaabiqiina wالtaabiciin waculamaءu الsalafi culammadii salafka oo min asaabiqiina ka mida kuwii hormaray iyo wataabiciina kuwii taabiciinta ah waxa weeye iyaga raacay iyo waman bacdahum iyo waxaweeye kuwii ka dambeeyey oo min ahli اlkhayri wاlahar waxa weeye ka mida kuwa khayrka iyo aharka u saaxiibka ah iyo wa ahli اlfiqhi wاlnadar kuwa u saaxiibka ah fiqiga iyo nadarka fiirmada dheeraadka ah u saaxiibka ah laa yudkaruuna laguma sheeg sheegayo ilaa biاljamiili hadal wanaagsan mooyaane wax kale laga sheegi maayo culimmada salafkana markaynu ka hadlayno hadal wanaagsanun baynu ka sheegayna wax kale ka sheegi mayno waman dakarahum cidda ka sheegta bisuu'in hadal xun cidda ka sheegtaana fahuwa calaa hayri sabiil kaasi wuxuu ku dul sugan yahay waddadii xaqa ahayd wadda aan ahayn ayuu ku dul sugan yahay qofkaasi walaa nufadilu ma kala fadilayno walaa nufadilu fadil mayno dheh axadan ruuxnaba oo min alwliyaa'i awliyada ka mid ah ka fadili mayno calaa axadin ruux oo min alambiyaai ambiyada ka mid ah odhan mayno awliyadu waxay ka fadli yihiin ambiyada sida ahlubidca qaarkood wanaquulu waxaan odhanaynaa nebiyun waaxidun hal nebi ayaa afdal wuxuu ka fadli badan yahay min jamiici alwliyaa awliyada oo dhan malaayiin weli oo laysu keenay waxaa ka fadli badan hal nebi baa ka fadli badan wanuminu waxaanu rumaynaynaa bima jaaa min karaamaatihim can ihiqaati kuwa lagu kalsoon yahay min riwaayaatihim riwaayaadkooda iyo warintooda waanu rumaynaynaa <clears throat> markuu ka soo hadlay shiikhu saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo arrinkii nagala gudboon oo uu soo taqriiriyey saxaabada nebiga oo dhan waa jeclaanaynaa fadligooda cid gaadhaysaa ma jirto saxaabada nebiga intii ka dambaysay oo dhan haddii laysu wada geeyo saxaabadii nebiga gaari maayaan bal hadda u fiirso nebigu maruu la khidaabayay oo la hadlayay khaalid bin waliid oo sayfullah ninkii lo jiray khaalid bin waliid oo dee fadligiisa la garanayo sayfullaahi lagu magacaabi jiray ayaa waxay hadal isku yaro tuureen cabdiraxmaan bnu cawf iyo khaalid bin waliid ayaa hadal yara dhexdhacay nebigu khaalid buu ku xanaaqay wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii war saxaabadayda ha caayina saxaabadayda ha caayina oo khaalidin mayaan saxaabadii nebiga ka mid ahayn nacam lakiin maxaa loo jeedaa saxaabadaydii saabiqiinta ahaa saxaabadaa kale saxaabo ah saxaabada waa iska wada saxaaba marka hore dhammaantood fadligaas suxbana waa leeyihiin laakiin saabiqiin marka laysu eego iyo kuwii ka dambeeyey oo kale fadli badan yihiin saxaabadii saabiqiinta ahaa ee waa hore islaamay iyo kuwii dambe isku fadli maaha sidaa daraaddeed buu nebigu khaalid wuxuu ku yidhi laa tasubuu asxaabii saxaabadeeda ha cayna fawaladii nafsii biyadii ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low ana axadakum anfaqa mila uxudin dahaban haddii midkiin bixiyo oo sadaqadaysto buurta uxud oo dahaba in la eg midkiin raggiinnan dambe mid ka mida hadduu sadaqadaysto buurta uxud oo dahaba in leeg maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa ma gaadhayo mudka midkood bixiyo walaa kala barhkeedna gaarhi maayo haddaba u fiirso khaalid baa sidaa lagu leeyahay oo saxaabadii nebiga uun ka mida oo laga horreeyey uun xagga islaamnimada fama baalu ciddii ka dambaysay hadday isu tagaanoo buurta uxud baad sheegaysaaye buuraha adduunyada waxaa adduunyada yaallo oo dhan oo dahaba ay baxsadaan mudka saxaabi baxsado ma gaadhayaan walaa nisfigeedna gaarhi maayaan fadligood la gaarhi maayo ummad bay ahaayeen ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala oo nebigiisa waxa weeye suxbaday la saaxiibayaan ilaahay uu doortay kuwaa marka laga yimaado wuxuu yidhi sheikhu culimadii salafka iyagana fadligooda waa in loo ilaaliyaa waa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin saddexdaa qarni ayaa culimmada selafka laysku yihahda ama salafu saalix saxaabadii iyo taabiciintii raacday iyo atbaacu taabiciin saddexdaa qarni saddexdaa qarni nebigu yidhi khayru اnnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexdaa qarni nebigu fadliga u sheegay ayaa waxa weeye salafu hadihi اlumma la ysku yidhaahdaa inagana ayna tahay inaynu dariiqooda raacno oo aynu ku dayano marka wuxuu yidhi culimmadii salafka oo ka mida kuwii horeeyey iyo kuwii wanaagga ku raacay iyo kuwii ka sii dembeeyeyba oo dadkii khayrka iyo aharka u saaxiibka ahaa iyo fiqiga kuwaana laguma sheego waxaan wanaag ahayn laguma sheego laa yudkaruuna laguma xuso ilaa biاljamiili hadal wanaagsan waxaan ahayn laguma xuso laguma sheego sidaa daraaddeed ayaa culimmadu waxay odhan jireen waxa weeye mubtadica iyo sunniga calaamadooda waxaa lagu kala garanaya haddaad aragto nin ammaanaya a'immadii selafka maalik awsaaci waxa weeye maalan sufyaan eh, cabdiraxmaan ibnu mahdi a'immadii waaweynada selafka nin ammaanaya haddaad aragto fa huwa sunniyun bay idhaahdeen ninkaas waa saaxibu sunna haddaad aragto mid waxa weeye caayaya oo dhaleecaynayana a'immadii selafka waa mubtadac weeye saa daraaddeed calaamadda ahlulbidaca waxaa ka mid ah alwaqiicatu fii ahli اlafar dadkii afarka u saaxiibka ahaa asxaabulxadiid ee axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaa u kala warin jiray waxa weeyaan in lagu dhaco wax laga sheeg sheegaa waxay ka mid tahay calaamadda ahlulbidaca ayay ka mid tahay wanaag waxaan ahayn ku sheegi mayno salafu hadihi اlumma dadkii wanaagsanaha saalixiinta ahaa xumaan cidda ku sheegtaana wuxuu yidhi shiikhu fa huwa calaa hayri sabiil waddadii wanaagsanayd ee saxda ahayd wa anna haadaa siraatii mustaqiiman waddo aan ahayn ayuu ku sugan yahay waddo kaleu raacay weeye wuxuu hayaa waddadii ahlubidcu haya ninka ummadda salafkeedii wax ka ee ee wuxuu sheegay min ahli اlkhayri wاlأhar muxuu idin qoray min ahli اlkhabari wاlأhar sax weeye kuwii khabarka iyo aharka u saaxiibkaha waa isla macne marka khabarka iyo aharka iyo waxa weeye kuwii u saaxiibka ahaa ee waxa weeye khabaarta nebiga sala allahu calayhi wasalam khabarkiisa u saaxiibka asxaabu alxadiid iyo asxaabu alkhabar kuwii la odhanayey ayib wuxuu uhi walaa nufadilu ma fadilayno axada min alwliyaa halkanna wuxuu sheekhu ku radinayaa suufiyada kuwa waxa weeye ku talax tegey suufinimada suufiyada kala talax tegey suufiyada qaar waxa weeye qulaatu suufiya la yidhaahdo ayaa waxay aaminsan yihiin awliyadu waxay ka fadli badan yihiin nebiyada horta weli maxaa la yidhahdaa weli waxaa la yidhaahdaa laba arrin qofkay ku kulmaan weli baa la yidhahdaa waa weli ilaahay labada arrin waxay yihiin aliimaanu waاtaqwa qofku hadduu iimaan leeyahay taqwana leeyahay alla ka cabsi fahada waliyun waa weli ilaahay alaa ina wliyaء اllahi laa khawf calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa labadaa shardi kaasaa weli la yidhaahdaa ayib weliga haddaba dee muminiinto dhan waa awliye ilaahay laakiin ma gaarhayaan dee nebiyada ma gaarhayaan nebiyada gaarhi maayaan ahlu sunna waxay aaminsan yihiin awliyada oo dhan oo la isu geeyey waxaa ka fadli badan hal nebi baa ka fadli badan hal nebi ayaa ka fadli badan nubuwadu wax sahlan maaha amaa suufiyadu waxay iyagu aaminsan yihiin waxay yidhaahdeen waxa weeye awliyadu waxay ka fadli badan yihiin nebiyada oo waxay yidhahdeen sababta ansawlana ma garanaysaan sababta ansawlana waxay tahay weligu ilaahay buu toos uga qaadanayaa wuxuu doono awaamirta awaamirta ilaahay buu toos uga qaataa weligu amaa nebigu biwaasitati jibriil ayuu ku qaadanaya marka mid toos u qaadanaya awaamirta ilahay uga qaadanaya biduuni waasita iyo mid waxweye biwaasitatin ku qaadanaya keebaa fadli badan dee awliyadaa fadli badan bay yidhahdeen waa baail waxaas waa baail sidaa daraaddeed bay waxay idhaahdeen awliyada waxa weeye martabad baa jirta oo marka la gaadho takaaliiftuba ka dhacaysaba laa salaad baanay tukanaynin walaa soom baanay soomaynin waa weli heer buu gaadhay ay takaaliiftii ka dhacday waxay soo qaateenoo xaqdarre u daliishadeen qowluhu tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin waxaydhahan yaqiin baa la gaadhay yaqiin martabad yaqiin la yidhaahdo yaqiintii bay si kale u qaateen maragtaa yaqiinta baa ku qaloocatay yaqiin maxaa aayadda looga jeedaa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin malyaqiinu fi hadi alaaya almowt ma deliil yaqiin in looga jeedo geeri aayadda ila kii suufiga wuxuu ka odhanayaa war yaqiinta geeri loogama jeedo marka yaqiinta aayadda in geeri looga jeedo maxaa u deliila haye xataa ataana alyaqiin ilaa maa yaqiintii noo timi waxay ku ohan karaan yaqiintan waa yaqiintii weeydi xooga badnayd haye nacam xataa ataana alyaqiin waa geeridii sax xadiiskan shalay akhriyeynay mise daraad buu ahaa saxaabigii cusmaan bn markuu dhintay shahiiday waa tii gabadhay ammaantay gabadh baa ammaantay nebiga hortiisay ka ammaantay markaasay tihi shahaadatii calayka ana allaha akramaka ilaahay waxaan kaaga markhaati kacayaa inuu ilahay ku karaameeyo jannada ku geliyey nebiguu ku xanaaqay gabadhii wuxuu yidhi wamaa yudriiki ana allaha akramahu wuxuu nebigu yidhi amaa huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbihi isaga miyaa yaqiintiibaa u timi oo xagga rabbigii uga timi maxaa yaqiintaa loo jeedaa matii suufiyada dee uu dhintaybe nebigu wuxuu yidhi ama huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih isaga miyaa yaqiintii baa xagga rabbigii uga timi oo waa dhintay wey wainii la arjuu lahu lkhayr anna khayr baan u rajaynaya alxadii marka yaqiintaasi waxaa loo jeedaa waa geeridii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam cid ka fadli badan baa jirta ambiyada oo dhan waa kii ugu fadli badnaa haddana rabbi wuxuu amrayaa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaamaa iyo geeridu kaaga imanayso iyaguna waxay ku leeyihiin martabad baa jirta haddii la gaadho takaaliiftuba kaa dhacaysaba qaar aan salaadaba tukanaynin oo aan soomaynin oo aan istijoonaynin ayay awliye ka aaminsan yihiin oo waa awliyo waa awliye ilaahay nacam shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa loo yaqaano alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai laba awliyuu sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi laba awliyaa jiraan wliyaa raxmaan iyo wliyaa shayaan marka haddii mid khariban oo salaadaba aan tukanaynin lagu yidhahdo waa weli ta waa sax wey waa weli wey ya lakin ma weli ilaahay ba ile maba tukade weli ilaahay maa dee ninka aan tukanayn ma weli ilahay ba alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun wataas wey marka tii buu shiiku radinayaa markaasaa wuxuu yidhi waa nebiyun waaxidun nebi keliya ayaa wuxuu ka fadli badan yahay awliyada oo dhan ayuu ka fadli badan yahay sidaasay ahlu sunnau leeyihiin khilaafan waxa weye lisuufiyati wuxuu kaloo shiiku yihi wa numinu bima jaءa min karaamaatihim waxaanu kaloo rumaynaynaa wixii yimi oo karaamaat اlawliya ah karaamaat اlawliya waa rumaysanah wasaxa can iiqaati min riwaayaatihim dadka lagu kalsoon yahayna ka asaxday oo riwaayaadkooda iyo werintooda ka mida karaama waxaa la yidhaahdaa waa arin khaariqulcaada ah caadada khilaafsan arin caadada khilaafsan sida la yaqaano ayaa karaama la yidhahdaa imika haddaynu aragno si aynu isaga fadhino nin hawada iska soconaya ka war hawaduu dhex soconayaaba tallaabsanaya ama duulayaaba ama baddaasuu dhex tallaabsanayaaba baddaa berbere lagu dhimanayo ayuu iska isagoon maryahaba laabanin iska dhex tallaabsada su dhinac kale uga baxa arrinkaasi waa maxay waa arrin caadada khilaafsan waa khaariqulcaada ayaa la yidhaahdaa haddii ilaahay ka muujiyo nebi haddii ilaahay ka muujiyo arrinkaa mucjiza loo yaqaanaa haddii ilaahay ka muujiyo arrinkaa cidaan nebi ahaynna karaamaa loo yaqaanaa fahada alfarq bayna almucjizati wاlkaraama waxay iska waafaqsan yihin labaduba waa arin khaariculcaade ah oo caadada khilaafsan sida la yaqaano lakiin maxay u kala duwananayaan haddii nebi laga muujiyo waa mucjizo haddii cidaan nebi ahayn laga muujiyona waa karaamo mucjizaat alambiyaa maxaa ka mid a ah? ushii nebi muuse la siiyey ee markuu sidaa u tuuro dee bahasha noqonaysay mucjizay ahayd nebi maxamed sala allahu calayh wasalam maxay tahay mucjizo la siiyey alqur'aan waxay ahlucilmigu yidhaahdeen wa acdamu mucjizatin ucطiya nebiyun min anbiyaa illaah mucjizada ugu weyn ee nebi nebiyada ilaahay ka mida la siiyey waa qur'aanka waa nebi maxamed sal la alay waslam nebi ciise kaana yuxyi lmowta biidni rabbih qof dhintay buu u imanayaa o intuu sidaa u taabto ayuu soo noolaanayaa hadda waa qof dhintayba waa mucjizo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala waa biidni illaah isaga waba ma soo noolayn karo laakiin biidn illah buu kusoo noolaynayey waaya marka karaamaat lwliyaa waan rumaynaynaa dadkii saalixiinta ahaa ee aan nebiyada gaadhsiisnayn karaamaadkii laga muujiyey maxaa ka mid ahaa asxaabu kaaf dhallinyaradii goodka hoos seexday saddexda boqol iyo dheeraadka hurday ka war saddex boqol oo sano iyo dheeraad ayay hurdeen waxaa ka mid a ah, wixii u xasilay limaryama maryama binti cimraan mixraabka iyadoo joogta oo ku cibaadaysanaysa masaajidka mixraabkiisa ayaa cunta la siinayey ilaahay baa quudinayay subxaanahu wa tacaala allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab marka karaamaat alawliyaa waan rumaynaynaa amaa dadka shayaadiinta ah ee suxarada ah falalowyada kuwa waxawey caraafiinta ah haddii la arko wax ka muuqday oo noocan maa karaamo la moodo taasi karaamo maaha waa khawaariq shaydaaniya ayaa la yidhaahdaa khawaariq shaydaaniya ha ku kadsoomin haddaad aragto nin waxa weeye biyaha dhex soconaya badda ama hawada dhex dabaalanaya ha odhan walaahi waa weli ilaahay ha ku kadsoomin imaam shaafici wuxuu yidhi idaa ra'aytum arajula haddaa aragtaan qofka yamshi cala almaa isagoo biyaha iska dhex lugaynaya wayadiiru fi lhawa hawada duulaya haddaa aragtaan falaa takhtaruu bih hakukasoomina ha ku kadsoomina buu yidhi xataa tucriduu amrahu cala alkitaabi wasunna ilama arrinkiisa kitaabkaiyo sunnada u bandhigtaan haddaad aragto qof hawada iska dhex dabaalanaya ama badda iska dhex lugaynaya markiiba ha ku xariiqin waa weli ilaahay arrinkiisa kitaabkii sunnada u dhig ninkan arrinkiisa eeg de haddii uu qof mutaqiya yahay oo mumina oo dadkii cuduushahaa ee arrinkaa ugu markhaati kaceen waa karaama dhe ilahay baa siiyey haddii kalena waa khaariq shayطaaniya ayaa la odhanayaa muctasilada iyo bacdi dawaa'ifta ka midii karaamaadka lawliyaa way diideen anagu ma aaminsanin bay idhahdeen waayo mucjizadii nebiga way ekaanaysaa lakin warkooda waa baail karaamaat alawliya iyo mucjizat alambiya isku mid ma aha hadduu wax weeye nin sheegto aan ah, nebinimo sheegto ula nebi baan ahay waxaan iga muuqdaana waa mucjizo dee waxweygaasi shaytaan buu noqonaya waayo laa nebiya bacda nebiyi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi abu jacfar raximah ullah wa rumaynaynaa bikhuruuji dajaal soo bixitaanka uu dajaal soo baxayo ayaanu rumaynaynaa iyo wa nusuula ciisa bni maryam soo degitaanka uu ciiseoyna maryamaayo soo degayo ayaannu rumaynaynaa oo min asamaa'i samada xaggeeda ka soo degayo wa nu'minu waxaannu rumaynaynaa biuluuci shamsi soo bixitaankay qoraxdu soo baxayso ee ay ka soo baxayso min maqribihaa meeshii ay u dhacaysay wa khuruuji daabati alardi waxaannu kaloo rumaynaynaa soo bixitaankaay soo daabadii waxaway min mawdicihaa meeshii ay kasoo baxaysayna ay ka soo baxayso laa nusadiqu ma rumaynayno kaahinan mid kaahina oo falalow ah ma rumaynayno walaa caraafan mid caraafana oo isna falalow ahna ma rumaynayno oo qaybka sheegta walaa man yadacii iyo mid sheeganaya shay-an wax oo yukhaalifu alkitaaba wasunnata khilaafsan kitaabka iyo sunnada iyo waijmaaca alummati ijmaaca ummadda qof wax khilaafsan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacii ummaddu ay ku ijmaacday qof sheeganayana kaana rumayn mayno wanaraa waxaanu aaminsannahay aljamaacata jamaacada xaqan xaq inay tahay wa sawaaban iyo sawaabo waxaweye mid saxa ah inay tahay in dadku waxaweye jamaaca ay noqdaan waaxida sidaasaan rumaysannahay waalfurqata furqada iyo kala tagana zayqan wa cadaaban iilasho la iishay oo xaqii laga iishay sidii saxdahayd laga iishay iyo cadaab inay tahay ayaanu ka aaminsannahay furqada iyo ikhtilaafka wadiin ullaahi fi lardi waasamaai waaxidun wadiin ullaahi diinta ilaahay fi lardi arlada dhexdeeda iyo waasamaai samada dhexdeeda waaxidun waa mid keliya wa huwa diinu lislaam waana diinta islaamka wey qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina diinta bimacnaa diinta la aqbalayaa saxiixa la aqbalayaa cinda allahi ilahay agtiisa alislaamu waa islaamnimo wa huwa bayna alguluwi waaltaqsiir diintaasina waxay u dhaxaysaa alguluwi ku talax tag iyo wataqsiiri ka gaabin labadaasay udhaxaysaa wa bayna atashbiihi waatacdiil waxay u dhaxaysaa tashbiih waraditu lakum alislaama diinan nacam ina diina cinda allahi alislaam iyo qowlihi tacala waraditu lakum alislaama diinan waradiitu waxaan raalli idinka noqday lakum idinka alislaama islaamnimadaan raalli idinka noqday diinan min jihati diin wa huwa bayna alguluwi waaltaqsiir wa huwa diintu waxay udhaxaysaa bayna alguluwi waaltaqsiir quluwi lagu talax tago iyo ka gaabin laga gaabiyo labadaasay u dhaxaysaa wa bayna altashbiihi waaltacdiil waxay u dhaxaysaa tashbiih ilaaha khaaliqa lagu shabaho makhluuqiisa iyo watacdiil tacdiiloo ilaahay sifaadkiisa la diido ayaa udhaxaysaa wa bayn aljabri walqadar waxay udhaxaysaa waxa loo yaqaano aljabr oo ah aynu soo sharaxnay in la yidhaahdo addoommadu khiyaar ma laha ee acmaashan ay samaynayaan way ku khasban yihiino ilaahay baa xaqiiq ahaan u samaynaya iyo waalqadar iyo in la nefiyo qadarkii oo la yidhaahdo addoommadu afcaashan ay samaynayaan waxa weeye ilaahay shaqaba kuma lehe iyagaa abuuranaya labadaasay udhaxaysaa diinta xaqa ahi wa bayna alamni waaliyaas in laga aamin noqdo ciqaabki ilaahay iyo in laga quusto naxariista ilaahay labadaasay diinta u dhaxaysaa fahadaa diinuna nacam sheekhu raximah ullah waxa uu inoo sheegayaa saacadda qiyaame iyo wax ka mida calaamaadkeeda saacadda qiyaame inay kacaysaa waa arrin la hubo waxayna ka mid tahay arkaanta diintay ka mid tahay arkaanul-iimaan bay ka mid tahay oo oh, inagii nidhi watumina waiimaan yowmi alaakhir waxay koobsanaysaa ilaa iyo marka qofku dhinto wixii ka dambeeya oo dhan waxaa dhacaya waxa weeyaan rumaynta la rumaynaya waxay soo gudagelaysaa aliimaanu bilyowmi alaakhir sida shaykhulislaam uu sheegay kitaabkiisa alcaqiida alwasadiya shalayna waan igii sheegnay ashradu saaca saacadda qiyaamee dhicitaanka ay dhacaysaa lama oga wakhtigay dhacayso nebiga jibriil baa u yimid deetana wuxuu ku yidhi saacadda ii sheeg nebigu wuxuu yidhi mal mas'uulu canha biaclama min asaa'il kan la weydiinaya ugama aqoon badnaa ka weydiinaya bimacnaa aniguna garan maayo adna garan maysid waxay ka mid tahay umuuraha qaybka ah ee ilaahay la gaarka yahay subxaanahu wa tacaala laakiin saacadda qiyaame calaamaad bay leedahay amaaraad calaamaadka laba loo qaybiyaa alaamaat kubra iyo alaamaat suqra alaamaad waaweyn baa jira alaamaadkii yaryaraa wax ka mid waa dhaceen haddaba laakiin calaamaadkii waaweynaa weli ma dhicin toban calaamadoodoo waaweyn baa jira xadiidka imaamu muslim min xadiidi xudayfa wuxuu yidhi xudayfa radia allahu canhu annagoo saacadda qiyaame iska waraysanayna natadaarak iswadweydiinaynaa nebigu noo yimi sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi maxaa isweydiinaysaan saacadda markaasuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam lan taquuma asaacatu xataa taraw qablaha cashara aayaatin saacadda qiyaame ma dhacayso ilaa ma ayaa horteed aragtaan toban calaamadood addukhaan waaddajaal waaddaaba waطuluuc الshamsi min maqribiha wanuzuuli ciisa bni maryam وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وثلاث خسوفات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى المحشر toban calaamadood buu nebigu tiriyey sala allahu calayhi wasalam tobankaa calaamadood ilaa aragtaan qiyaama ma dhacaya buu yihi nebigu sal allah alay wasalam tobankii waxaa ugu horreeya dajaal dajaal cawar ninkan inu naqaano ayaa soo baxaya waa waxa weeye fitnada ugu weyn ee qiyaamada waxa weeye ka hor soo baxaysa ninkaasaa soo baxaya ninkaasi waxa weeyaan ilaahay waa ku imtixaamay dadka oo wuxuu sitaa janno iyo naar wuxuu ku sheegay ayuu wataa samaduu amraya mar sidii roobka soo daynaysa dhulkuu amrayaa markaasuu dooga soo saaraya deetan dadkuba waxay moodayaan ninkaasi inuu yahay waxa weye ilaahayba dad badan baa raacaya oo yuhuuda u badan ninkaasi arlada ilaahay oo dhan waa maraya dhulka meelaanu maraynin ma jirto ilaa laba meelood mooyaane maka iyo madiina labada cagta gelin maayo malaaig baa ka ilaalinaysa malaaig baa ka ilaalinaysa aakhirka nebi ciisaa soo degaya nebi ciisaana dilaya calayhi salaatu wasalaam wa ciisa bni maryam markuu nebi ciise soo dego soo degitaankuu nebi ciise soo degaa ma aha nebi cusub oo yimi bacda nebiyi sala allahu calayhi wasalam kana hor iman mayso waxa wey laa nebiya bacdii waayo laa nebiya bacdii waxaa loo jeedaa nebi cusub oo nebinimadiisu cusub tahay oo diin cusub dadka ku maamulaya ayaa la diidaya ama nabi ciise isaga nubuwadiisii nebi maxamedba way ka horraysay markuu yimaadana wuxuu wax ku xukumayaa diintii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saa daraaddeed markuu soo dego samaduu ka soo degayaa dajaal isagaa dilaya waxaan kaloo rumaynaynaa biuluuci shamsi min maqribiha qoraxdu waxay ka soo baxaysaa meeshay u dhici jirtay waa calaamaadkii waaweynaaye saacadda waa calaamaadkii waaweynaaye saacadda hal yanduruuna ila an taأtiyahum اlmalaa'ikatu aw yaأtiya rabuka aw yaأtiya bacdu aayaati rabbik bacdu aayaati rabbika waxay ku fasireen mufasiriintu inay tahay qoraxda ka soo baxaysa meeshay u dhici jirtay wa khuruuji daabati اlardi min mawdiciha daabad afar logood loo soconaysa ayaa soo baxaysa meeshay ka soo baxayso xadiis saxiixa looma hayo way soo baxaysaa dadka way la hadlaysaa kaafirka way calaamadinaysaa kafara calaamad bay ku qoraysaa muslimkana way calaamadinaysaa daabatan min alardi tukallimuhum waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum waa daabad la hadlaysa dadkii caadada khilaafsan wuxuu yidhi shiikhu walaa nusadiqu kaahinan walaa caraafan ma rumaynayno mid kaahina iyo mid caraafa rumayn mayno waayo labaduba aybkay ka warramayaan aybka iyo wixii ilaahay uu cilmigiisa iska lahaa ayay ka warramayaan idan ma rumaynayno waxay sheegayaan haddii loo rumeeyana waciid baaba soo arooray wuxuu nebigu yidhi sal اllahu alayh wasalam man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadin qofka kaahin u taga ama caraaf fayste u taga labaduba qaybkay ka warramaan oo deetana wuxuu sheegay rumaystaa qofkaasi wuxuu ka gaaloobay nebigu sala allahu calayhi wasalam wixii lagu soo dejiyey ka u taga ee aan rumaysanin isagana waxa la yidhi arbaciina yowman salaad laga aqbali maayo man ataa kaahinan lam yuqbal minhu salaatu arbaciina yowman marka kuwaana rumayn mayna buu yidhi sheikhu inaynu rumayno iska daayey uma tegi maynaba maxaan ugu tegaynaa waxaa weeye ilaahay qaybkiisii ka warramaya qofkii sheeg sheeganaya arrin khilaafsan kitaabkii iyo sunnadii ee jamaaca arrin khilaafsan qofkii ka warramayana kaana u rumayn mayna weyi wuxuu yidhi waxaan kaloo aaminsannahay jamaacada muslimiintu inay xaq tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddu inay ummad waaxida noqoto buu amra waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu tafaruqa ilahay waa inoo diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu ilahay subxana wa tala ha noqonina buu yidhi ha shabbahina kuwii iskhilaafay ee tafaruqay marka jamaacada in muslimiintu la mideeyo ayaa waajib ah oo aan iskhilaafin muslimiintu jamaaca waaxida laa jamaacaat tafaruquna waxa weeye waa arrin khilaafsan sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisu inoo doonay ee uu inoo sharci gareeyey waa cadaab iyo furqa iyo ikhtilaaf waxa weye tafaraqu wa diin اllahi fi اlardi wالsamaaءi waaxidu wahuwa diin اlislaam diinta ilaahay arlada iyo samada waxa weeye waa mid keliya waina hadihi ummatukum ummatan waaxidatan diintan waa diin keliya baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacala wa ana rabbukum ana rabbigii baana waaxid baana diintu waa waaxid rabbina waa waaxid maxaa la isu khilaafaya markaa jamaaca waaxida in la noqdo ummadda la mideeyo oo tafaruqa iyo taxasubka iyo waxaasoo dhan ba la yskaga tago oo ummaddu jamaca quran noqoto taasaa lagu liibaanaya raxmad iyo naxariisna lagu helaya qaala allahu tacala ina diina cinda allahi islaam diinta waxa wey la aqbalaya waa islaamnimo uun aayadda kalena waa la mid waradiitu lakum alislaama diinan diintaasi markaa wuxuu yidhi waxay u dhaxaysaa shiikhu bayna alguluw waaltaqsiir uluwi waa talaxtag tashadud lagu tashadudo lagu talax tago umuuraha laa taqluu fii diinikum halaka almutanadicuuna buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam kuwa isku adadkaynaya arrimaha way halaagsameen taqsiirkun waa gaabin laga gaabinayo labadaasay diinta udhexaysaa tashbiih iyo tacdiil bay udhexaysaa tashbiih waa ilaahay sifaadkiisa in sifaadka makhluuqiinta lagu shabaho tacdiilkuna waa in la diidaba labadaasay udhaxaysaa ilaahay sifaadkiisa uu isu sugay rasuulkiisuna u sugay waynu u sugaynaa innagoon kuwa makhluuqana ku shabahaynin diidayninna jabri iyo qadar bay udhaxaysaa diintu afcaasha addoommada ilaahay baa abuuray addoonkuna khiyaar buu leeyaho kasab buu leeyaho isagaa wuxuu doono samaynaya dee alamnu waliyaas ayay diinta udhaxaysaa oo qofkii quusinna mayno oo naxariista ka quusin mayno odhanna mayno waxa weeyaan makriga ilaahay iyo caqaabka ilaahay ka aamin noqo waxaynu leenahay bayn alkhawfi wاraja labadaba waa la kulminaya fahada diinuna wuxuu ihi shiikhuu yidhi fahada kaasi diinuna waa diintayadii waictiqaaduna waa ictiqaadkayagii ظaahiran wa baainan kaa aan soo qoray soo sheegay waa diintayadii waana sidaanu ictiqaadsan lahay ظaahiran wa baainan muuqaalka sare iyo baatinka hooseba oo waxaanu ka aaminsannahay wanaxnu bura'aaun annaguna waxaanu beri u nahay ila allaahi ilaahay baanu beri u nahay oo min kulli man mid dhammaantii baanu beri ka nahay khaalafa khilaafay alladii dakarnaahu ka aanu sheegnay ee aanu kitaabkayga ku soo xusnay ciddii khilaafsan ilaahay baanu beri uga nahay wabayannaahu arrinkana waa caddayn wanasalu allaha ilaahayna waxaan weydiisanaynaa tacaala alla waa sarreeye an yubitana inuu nagu sugo cala aliimaani iimaanka inuu nagu sugo ayaanu ilaahay weydiisanaynaa wayakhtima lanaa bihi uuna nagu khatimo iimaanka wayacsimanaa uuna naga ilaaliyo min alahwaa'i hawaraaca hawadii almukhtalifati kala duwanayd iyo walaaraa'i aaraadii iyo ra'yadii almutafariqati waxaweye iskhilaafsanayd ee kala tagsanayd kuwaana alla inuu naga ilaaliyo ayaanu ilahay weydiisanayna iyo wlmadaahibi aradiila madaahibta waxwey liidata inuu ilaahay naga ilaaliyo ayaanu alla weydiisanayna madaahibtii liidatay ayuu shiikhu markaa wax ka tusaaleeyey mil اlmushabahati sida qolada mushabahada la yidhaahdo wاlmuctasilati qolada muctasilada la yidhaahdo wاljahmiyati qolada jahmiyada la yidhaahdo wاljabriyati iyo qolada jabriyada la yidhaahdo wاlqadariyati qolada qadariyada la yidhaahdo kulu dalika waynu soo sharaxnay oo kitaabkeenanu soo sheegnay iyo wa hayrihim kuwa aynu tirtirinay ayrkood iyo hayrkoodba dadka lunsan dawaaiftan hunsan ilaahayinuu waxwey naga ilaaliyo aynu ilahay weydiisanayna oo min aladiina kuwii ka mida khaalafuu sunata waljamaca khilaafay sunada sunada nebiga sal allahu alayhi wasalam iyo jamaacada xaqa lagu kulmayo wa xaalafuu dalaalata isuna guruubaystay dalaalada iyo baadidana isu guruubaystay wanaxnu minhum bura'aa annaguna xaggooda beri aanu ka nahay buuri kuwaas isu guruubaystay isu gaashaan gaashaanbuursaday dalaal iyo baadi sunnadii nabigana khilaafay sala allahu calayh wasalam wahum cindanaa dullaalun wa ardiyaaun annagana agtayda waxay yihiin kuwaasi kuwa lunsan oo liita weeye agtayada wallaahu aclamu biاlsawaabi wa ilayhi almarjicu wاlma'aab ilaahay baana u aqoon badan sida sawaabku yahay wa ilayhi almarjicu wاlma'aab xagga loo noqonayaana waa ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala waxa weeye wallahu subxaanahu wa tacala aclam sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wa ajmaciin tobankii jilso ayaan ugu ballan qaadnay kitaabkeennu ku dhammayno ilaahay subxaanahu wa tacala waa inoo fududeeyey waxaynu asibnay waxa weeye ilahay haynaga abaalmariyo wixii aynu ku gafnayna ilaahay subxaanahu wa tacala haynaga dhaafo